bsmi اllahi الرحman الرaxيim alxamdu lilah rab اlcaalamiin الsalaaةu waالsalaamu calى rasuuli اllahi waalih wsaxbi ajmaciin ama bacd cashirkan waa kii sagaashan iyo lixaad ee ka mid ah min saxiixi muslim raximah اllahu tacaala baabu nahyi اlma'muumi can jahrihi biاlqira'ati khalfa imaamih su-aalka maynu ku joogin wuxuu baab yahay nahyi اlma'muum ma'muumka in laga reebo oo loo diido an jahri bilqiraa'a inuu qiraada ay qur-aanka kor u dhigo kor u qaado khalfa imaamihi imaamkiisa gadaashiisa hadduu ma'muun yahay inaan la ogolay <clears throat> masalada marka waa inaga soo mara khilaaf ku jira sawaabkun uu yahay in imaamka la dhagaysto oo mar hadduu asagu qur-aan akhrinayo aan kor cod loo qaadin xadaanaa <clears throat> saciid mansuur wa qutaybatu bnu saciidin kilaahumaa labadaa waa saciid iyo qutayba can abi cawaanata wadaax qaala saciid wuxuu yidhi ibn abi saciidin mansuur abu cumaan alkhuraasaani wuxuu yidhi asagu xadaanaa abu cawaan wadaadkii horena can buu yidhi wey can qataada bni ducaamata asaduusi can zuraara bni awfa can cimraan bni xuseyn alkhusaaci cimraan waynu soo maray axaadiista uu ku leeyahay fii saxiixi muslim abu nujayd qaala wuxuu yidhi imaamkaas sallaa bina rasuul اllah rasuulka ilahi baana tujiyey sala اllahu calayh waalih wasalam salaaة الظuhri salaadii duhur buuna tujiyey suubanuhu aw اlcasri ama salaad casar inay duhur tahay baana sawaab ah iyadoo majzuuma oo la jasmiyo oon shaki la gelinin waa iman doonta faqaala suubanuhu wuxuu yidhi salaada duhurkeeda isagoo tukanaya ayaa show laga daba akhriyey qolyihii daba taagnaa muslimiinta saxaabadii qaybo ka mida ah, ayaa suurado kale sidii sabixsmo kala akhriyey qur-aankii nabiga ka gadmaday markuu ka baxay marka canaantay ayukum kiinebaa qara akhriyay khalifta aniga gadaashayda bisabbixismi rabbika laclaa suuradda ayaa akhrinayay marka anigu tukanayay ee salaad duur aynu ku jir fa qaala rajulun in saxaabada ka wuxuu yidhi ana nabi allaw aniguu ahaa anaa akhriyey walam urid oo lama jeedin bihaa akhrinteeda ila alkhayra khayr waxaan ka ahayn ma aanan ka wadin buu saxaabigu qaala nabigu wuxuu yidhi qad calimtu waan ogaado waa dareemay anna bacdakum barhkiin khaala janiiha inuu igu haysto iga jiidanay almukhaalaja hiya almunaasaca marka adugu aad hadlayso ruux kale hadduu kula hadlo hadalkiinni baa isjiidanayo isku dhacaya oo adaa marka ku toosaynin qiraa'adu waa lagaa gadminaya waa lagaa dalfinaya qad calimtu waa ogada ana bacdakum barhkiin khaalajaniiha ay naasacaniiha inuu suuradda iga jiidanayo ama qiraa'ada iyo qur iga gedminayo waa u jeeday marka cinda ahlilcilmi waa radin iyo diiddo iyo kareebid wey bimacnaa haddii imaamku ah, daba taagan tahay qur-aan kor ha u qaadin qira'a kor ha u dhigin uu imaamku maqlayo taa marka waxay taabanaysaa dhan kale ka taabanaysa dadka ma'muumiintae markay wax akhrinhayaan adiga ku gidminaya salaadooda waa tukanaysaan kor bay qur-aanka u dhigayaan adigbay marka ku gedminayaan adigii baan waxaad akhrido garan waaye ama dhaqaajin waaye marka waa in hoos loo akhriyo qur-aanka mar haddii aad wax akhrinayso oon ma'muumna lagu dhibin imaamna aan lagu dhibin adkaartaasaa waa lamid mid qolyaha subxaanallada iyo subxaana rabbiilcadiim iyo subxaana rabbiilaclaa iyo atixiyaadkooda iyo howlahaas un aad ku rafaadi ayib marka waa in hoos loo dhigo imaamka laftirkiisu markuu tukanayo makarafoonka afku waa inuu ka fogeeyo tasbiixiisii iyo subxaanalahiisii iyo saan muslimiinta kale ee daba taagan uusan u gadminin saasaa la rabaa axaadii gooni hawshaa ku timidna waynu gaari doonaa insha allahu tacala xagga qiraa'ada iyo dalfinta iyo isgadminta ku saabsan xadaana muxamed muana abu musa albasri wa maxamed bashaar bnu daar sheekha aljamaca labaduba qaala labada imaam waxay yidhaahdeen xadaana muxamed bnu jacfar gundar baa laga wadaa xadaanaa shucbatu can qataada bni dacaama qaala wuxuu yidhi qataade samictu zaraat bni awfa baan maqlay horaana can bay ahayd riwaayadan dambaa marka ka cad xagga samaaca samictu zurat bn awfyaan maqlay yuxadi isagoo ka tabaynaya xadiidka can cimraan bn xuseyn alkhusaaci abu nujayd ana rasuul allahi sal ly slam salla duhra nabigaa duhur tukaday aw ilcasr hadda meeshu waa ka baxday riwaayada shucba waa jasmis fajacala rajulun ninbaa gudagalay yaqra'u inuu akhrinaya khalfahu khalfa nabiyi sal ly slam bisabxi ismi rabbika lacla falama insarafa markuu nabigu salaada ka baxay tii hore kuma cadday nabigu markuu salaada ka baxay inuu canaantay saxaabigii tan ay ku caddahay falama nsaraf markuu nabigu gadoomo salaadii u dhammeeyey qaala wuxuu yidhi sal allahu calayh waali wasalam ayukum kiinebaa qara'a qur-aan akhrinayey aw ama qaala nabigu wuxuu yidhi amase ayukum ulqaari kiinebaa qur-aan akhrinayey intaan anagu tukanay faqaala rajulun ba wuxuu ana faqaala qad danantu waan maleeyey yani qad danantu calimtu iطlaaqu danni cala alcilmi waa mashhuurun fi kitaab wa fi sunnati muxamadin calayh salaatu wasalaam wa fii curfi ahli اlluga alcarabiya qad waxaan ogaaday anna bacdakum barhkiin khaalajaniiha inuu iga jiidanaya qiraa'ada oo qira'a qira'a laga horgeeyey way isgedminayaan way isgedminayaan hadalka marka ujeedadiisu cinda ahlilcilmi waa alinkaaru waalraddu cala alqaari qoonsuu nabigu qoonsaday qiraa'adaas ayuu u jeedaa bimacnaa waa maxay hoosu dhiga qur-aankiinna iyo qiraa'adiinna hadday salaaddu xataa sirriya tahay yuusan imaamku maqlin oo ummadda ha ka gedmina hoos u akhriya xataa imaam nawwi hawshaasi uu qiraya wuxuu leeyahay muraadku xadiiku waxaw alinkaaru cala alqaari'i jahratan fii jahrihi aw rafci sawti cala alimaam baa la diidan yaho laga diidan yahay ma aha nabigu inuu diidan yahay aslu qiraa'a waxba ma ahrin kartaan ma ah ee waxaa weeye koora yaan loo qaadin imaamka yaan la maqashiinin ummadda kale yaan laga gadminin qalindhowga iyo dhantaalka iyo duufinta ha la joojiyo xadaana abubakr bn abi shaybata qaal xadaana ismaaciil bn ulayata ismacil bn ibrahim bn culaya xadana maxamed muana xadana ibn abi cadiy maxamed ibraahim kilaahumaa labadaa wadaad ibnu culaye iyo ibn abi cadiy can ibni abi carubata saciid saciid abi caruba can qataada riwaayada hore abu cawaana can qataada ahayd tii dambana shucba can qataada ahayd tan dambana waa ibn abi carubata can qataada bihada lisnaad sanadka hadda inu maray buu ku tabiyey yaa tabinaya waa ibn abi caruba ibn abi caruba zura ibn awfa camraan xusein buu ahaa أن rasul sala uhra nabigaa duhur tukaday wa qaala wuxuuna yidhi markuu nabigu ka baxay salaadii qad calimtu waan ogaaday ana bacdakum barhkiin khaala janiha in qiraa'ada u iga jiidanaya ama iga gedminayay ee ha yeelina wey mar dambe sidaa ha yeelina hoos u ahriya qur-aanka siraysta macnahaasaa looga jeeda ayb baabu xujati man qaala laa yujharu bilbasmalati wuxuu baab yahay culummada yidhi ama lala kor loo dhigi mahayo hoos baa loo dhigaya adiladay xujaysteen bisimku waa masalo dhib badan xagga fiqiyaadka waa lagu dagaalamaa waa masala firciya fiqiya mushkilo cawayso ah. kutub badanna laga qoray xufaaddu iyo muxadisiintu nin walba oo madaahibta isku haysa madhabkan kitaab ka qoro inuusan jirin baan u malaynaya xanafiyadu kutub bay ka qoraan iyagana oo u kitaaba yar baabkan asagaa maalikiyadu kutubbay ka qoreen xanaabiladu kutubbay qoreen shaaficiya ugu kutubo badan ilaan waa hawshoodii waa ku dagaalameen shaaficiyu xufaadooda waa ibnu khusayn baa kitaab ka qoray alkhaiib albaqhdaadi baa kutub ka qoray wadaadka abushaamat almaqdisi baa ka qoray alimaam addimyaati baa kutub ka qoray shaaficiyadu toban bay kor u dhaafe xufaadooda iyo fuqahadooda basmaladu inay aayad qur-aan ka mida tahay ooy aayad ka sii tahay oo salaadu hadday siriye tahayna hoos loo akhrinayo waajib tahay ninka ka tagana salaadiisu ayn asaxaynin haddii ay salaadu jahriya tahay sida maqrib iyo cishi iyo subaxna ay kor in loo qaada ay waajib tahay o laazim tahay shaaficiyi hawshaasi aad bay oga hadleen aad bay oga hadleen maalikiyadu sidoo kale kutub bay ka qoreen ila maalikiyadu cagsigaanagay qabaan cagsigaannagay qabaan xanaabiladuna waa kala jaban yihiin riwaayaadkooda qaybo ka mida maalikiya la socdaan maalikiya la socdaan sida mashhuurka ah waliba qaybna shaaficida la socdo waa riwaaya laftirkoodu alimaam axmed ka sugan wey marka lasoo khulaaseeyo khilaafka meesha ku jira ee ku jira bisimka waa khilaaf culus wuxuuna cuskan yahay laba sabab laba sabab baa keenay in ahlucilmigu ay isku maandhaafaan mas'alada sababka koowaade waxaa weeye adilada ku timid bisimka in la akhriyo inaan la akhriyin ayaa iskhilaafsan oo qaybna waxay tilmaamaysaa in faataxa kaligeed la akhriyo oo laga bilaabo alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin qaybna waxay tilmaamaysaa bisimku inuu faataxa ka tirsan yahay oo aan laga tegayn marka ikhtilaafu اladila alwaarida fi lbaab waa sabab keenay in fuqahadu ay iskhilaafaan haddaad aragto culummo iskhilaafsan ama fuqaha ishaysto oo mujtahidiina adilada baabka ku timid ayaa laga qaatay fahanno kala duwan meeshuna waa meel aqbasha khilaaf saa'iqa aqbasho ama ijtihaad aqbashow idan adilada ku timid ee axaadiidta ku soo aroortay bisanka ma la akhrinayaa mise la akhrin mayo mise hoos loo dhigi mise gebi ahaanba la agmari maayo ayaa iskhilaaftayaa iskhilaafsan sababka waa sabab keenay in wadaaduha iskhilaaf sababka labaad waxaa laysku khilaafsan yahay bisimku inuu yahay kownu min alfaatixa basmaladu kownuhu min alfaatixa la isku haya ma aayad qur-aan madax bannaanba mise waa aayad ka tirsan suurad walba iyo hor taallo waxaan ka ahayn suuratu bara suura tooba aan ka ahay faatixoo laga bilaabay ilaa birabinaas waa iyada hor taalloo masxafka cumaani ay ku qorano saxaabo qoreene ma aayad ka tirsan baa suurad walba awalkeeda mise waa aayad qur-aan oo madax bannaan oo iskeed u shabkaxsanaysa oo haddii la doono la ahrin haddii doon laga tegi oon faatixa ka tirsanayn khilaafkaas kown basmalati min alfaatixa aw laa asna wuxuu keenay ku jira bisimka ma la ahrinayaa fi lfaatixa mise waa laga tegay labadaas sabab baa keenay ayib labadaas sababbaa yaa adugu yaa meesha ku jirta sabab saddexaadda ma xusuusto idan xanafiyadu abu xaniife iyo ciddii raacsan iyagu waxay qabaan cafwan maalikiya u dara ku bilown imaam maali iyo intii taageersan waxay qabaan salaad siriye ah iyo mid jahriyo farad ah midnaba bisin lagu akhrin maayo laa siran walaa jahran hoosna loo akhrin maayo korna loo dhigi maayo qiraa'o waxaad ka bilaabi alxamdu lilahi rabbi lama sunneeyo halkaas ayagu istaageen iska daa waajiba xataa sunna ma aha waa maxay faatax waxaa laga bilaabaya taagayn maalikiyo ciddii ku raacday alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin ama jahriya ha ama siriya ha kala qaad ma laha la sunneeyaa bisimka in akhriyo salaadaha sunnada ay maalinka yidhaahdeen salaadaha sunnadaa amaa waajibaadkan la tukanaya shanta iyo wixii la halmaalaa ah, bisin lama sunneeyo halkaasa iyagu maalikiya mareen xanafiya inoo yimid xanafiyo iyagu waxay leeyihiin waa la siraysan xanafiyo eh, sufyaan aلthawri awsaaci meesha loo badan yahayba xanaabilada sida mashhuurka ah bisimka laga tegi maaye hoos baa loo dhigi laakiin qiraa'aad kor u qaado waxaa u horayn alxamdu lilahi rabb اlcaalamiin bisimka hoos baad u halkaasna xanafiye iyo awriyiin iyo xanaabilo badan iyo asxaab alxadiid carakawaa ah ayaa ku tegay bal bacdu asxaabi alxadiid waxay yidhaahdeen aljahru biاlmasmalati waa maxay waa madhab ahli bidac warawaafid bay yidhaahdeen sidaa darteed imaam min a'imat alwujuuh ashaaficiya waa inagii minaaj ku soo marray waag hore besimkuu la jahri jiray waagii dambe wuxuu tegey gobol ay raafidudu ka taliyaan markaasuu xubarka iyagoo la jahraya bisimkii wuxuu ihi waa min shacaa'ir ahli bidac fataraka aljahra bilbasmala wuu joojiyey wuxuu imaamkii sunniga ee shaafici ah madhabkiisii kuwaan intuu ku khaldami lahaa mar damba laga maqli maayo bisim aan la jahrahayo almuhim cikrama wakiili waa qira'at اlacraab reemiyigaa bisin la jahra wakiili cikrama axad taabiciin daaratabu nin bismi illaahi la jahray reemiyi iska dhabow reemiyi aan ku cusub magaalada warkii iga dheh marka adu baasha waa laisku aad baa loogu dagaalamaa annagaa shaaficiyaa kuu yimid annagaa shaafici aan ku leenahay bismi illaahi الraxmaan الraxiim wa aayatun min suurati اlfaatixa waa aayad ka tirsan faatixada ka tirsan lagama tegi karo salaad jahriyo oo maqrib iyo cishi iyo subax oo kale ah walaa salaad siriya oo duhr iyo casar oo kale ah lagama tegi karo sidaadan aayad faataxa ka mid oga tegaynin badan oga tegaynin bismi illaahi araxmaan اraxiim loo kala jabay riwaaya cinda alxanaabilana waa sidaa madaahibtu qaabkaasay ugu dagaalamaan laakiin waxay isku waafaqeen afarta madhabba iyo hayrkoodba isku waafaqeen ninka ku tujinaya imaamka ah qaba bisimka in laga tago ama uu qaba in la siraysto hoos loo dhigo bilijmac salaadda kama goosan kartid bilijmac salaadda kama laa yaquuluhu shaaficiyun walaa hayruhu caamada laakiin soomaaliyeed iyo kuwooda culamo ku sheega iskaga dhiga caamada culummada waxay ku masaajidkaas maxay imaamka bisinku ka tagaa waa jeebkooda soomaalida waxay iska jecel yihiin khilaafka inaad adagu xoogo jimatuuratood hebel wax ku khilaafsan tahay oo wahaabiyada aad necabtahay saad u tusto ummadda maxaad leedahay alamiin iyo bilaal iyo hidaaye iyo ku tug maxaa yeele wadaadahoodu besinkay ka tagaan madhabkaada ka soo saar ma ku yaallo waa beentood madhabu shaafici shuqulkuma laha masaa'ilka noocaasee khilaafigaa ee khilaafka saayiqa uu ka furan yahay ninka ma'muumka ah madhabkiisu waxaa weeye imaamkiisu wuxuu qabo masaa'ilka farciga in salaada lagu kala goosta axad bini aadamoo qaba ma jiro ilaa haaulaa'i jahalada mutacasibiinta culmayska yeelkaa qaba hadda korna waa idinka sheekeeye hawshaa iska ilaaliya caamo waxaa jirta culmo ismood ah caamo culmo ismoodaa jir oo ka baqahaya xertiisa iyo wadaadaha hadduu yidhahdo wahaabiyada ku daba tukada in xer la'aan u noqdo xer la'aan ila meeshu xajiyaal baa loo baahan yahay shacab baa loo baahan yahay hawl ku dabarukuso oo aad ku amartaaglayso iska ilaaliya masaa'ilka khilaafiga ah ee khilaafka afarta ay ka qabaan iyo khayrkoodba salaad lagulama kala goosto ninkii yidhaha salaadda lagu kala goostana asagaa mubtadica bilijmac asagaa ahlu bidac ah, oo in la ciqaabo oo la ganaaxo oo loo geeyo qolyihii ganaaxi jiray ee muslimiinta u bahan calacalha laga garaax leanna ummad kala jebinaya intii dhowr galaasoo cusbaa laga dharjiiyo oo biitii la caydhiyo lugaha laga garaacu rabaa lianna ummadda wada jirkeedu waa asal diineed ummaddu inay wada jirto wada socoto hee waa asal diineed masale farci oo khilaafiya ma lagu kala jebin karaa waa jahli diin la'aan weeye idan iska ilaali hawshaa shaafici baan qabin walaa maalig baan qabin walaa axadkii baan qabin masaa'il ijtihaadoo laga niqaashahay wey laakiin markay gaadho imaamka ay waa maaliki anna xanafi baan ahay haye kama goosan kartid salaadda bidcadii waagii dambe timid ee ee xaram almaki iyo xaram almadani afarta jamaca lagu tukan jira waa bidca aan diinta shuqulku lahayn haddii dad ahlu tawxiidoo wanaagsan iman lahaayeenoo diinka yaqaano ahlu sunnaana afarta imaanba waa la garaaci lahaa marka si la iskugu keeno la waaye ee qolihii umaradaah meelaha ka warbal kala tukada waanu ishayataane way issaarantihiine warbidinku shaaficiyoy gooni u tukada xanafiyu bal gooni u tukada xanaabilu gooni u tukada yaa soo hadhay maalikiyu gooni u tukada bidcadaas oo xaramka makiga ka taagan oo masjidka nebi maxamed ka taagan yo annaga wahaabiyada u nimid kun laba boqol iyo sideedii iyo sideed iyo tobankii saa muu taqaana hawshaas taarikhda ma taqaana dirciya iyo riyaad baanu ka soo duullay sheekh cabdallah ibn muxamed bin cabdiwahaab baa ciidanka xagga fiqiga iyo fatwada hogaaminayey amiirka raayada iyo bandiirada dagaalka abandula dagaalla kunbuu ahaa sacuud ibn cabdilcasiis ibn maxamed ibn sacuud culummadii reer maka iyo reer madiina la iskugu yidh waxaa le waxaan xaggee keenteen daliil u keena waxba i dhaqaajin waay carwakaasa mar dambe idinku kala tukan aan aragno meeshu u baahan tahay idabdarradama haddaad aragto qolyahan wareejinay wadaaddaha maxay rabaan awood malatari bay u baahan ila wadaad walba wuxuu rabaa in xira inuu meel la galo war waxaan ka daaya ummadda waa in hal imaam baa idin tujinaya soo doorta idinku ama shaafici ku daba tukada ama maalig iskugu taga ama axmed iskugu taga ama iskugu taga abi xaniifa laakiin in la kala tukado maxay tahay diintan cusub saxaabaa kala tukan jirta iyo taabiciin ma nebi maxamed iyo saxaabadiisa kala tukanayay waxaan lama ogolo waa idabdaro masaa'il farci oo yaryar ummadda in lagu kala jabiyo oo laga dhigo afar baando ururo iyo dariiqooyin calaamataagahay waa waxaan sal diinta ku lahayn wey hawshaa ogaad khilaaf fiqi oo culma isku hayaan baynu ka hadallay laakiin marka loo yimaado waaqaca iyo dhaqanku waa maxay hmm. lama kala goosan karo salaadda waa lagu waa lagu kulmi waa lagu midoobi waa la wada tukan waxaad aaminsan tahay markaad tagta masaajid adoo keliga aad ka taliso ka sii daa markaan laakiin iskugu nimaadno hal imaan baa ina tujinaya waxaada kale waa laqi nin walba hawshu hoosta ku wata xagga buu geynaya waa lagu kulmaya saa u fahma ninka yidhahda a'immada afarta madaahibtay qabaan iyo aqwaashooda salaadaha lagu kala goosanaya khilaafiga ijtihaadiga fa huwa mubtadicun daallun biijmaaci warka ma fahamtee warka haydan gaadhoy been yaan laydiin sheegi waxaan diin hayna diin yaan laydinka sidaa marka haddaynu u fahanay waxa inoo soo hadhay inaan ku noqonno min xayu raajix min xayu raajix sida raajixa adilada badankeed baabka ku timid waxay tusaysaa in bisimka la siraysto hoos loo akhriyo adila badan baa ku timid axaadiista baabka ku timid waa axaadiista ugu badan ugu badan waxay tilmaamaysaa faatixu bism inaan la raacinaynin si jahri ah hadday salaadu maqrib iyo cishi iyo fajr iyo jumco kala tahay iyo ciidan iyo wixii la halmaala bisimka hoos baad oola iman waad siraysan faataxa alxamdu lilah ka bilaabi codaad kor u qaado waa adilada saasay xadiidka anas baynu ku gaari doonnaa xadiidka ummunaa caaishaynu ku gaari doonnaa xadiidka cabdullahi bni mukhafal almusani baynu ku soo marnay fii sunani atirmidi wabni maaja waannasaa'i wiiluu dhalayoo lo odhan jiray yaziid ibn cabdullahi bni muqafal ayuu arkay isagoo maalin tukanhayoo bisin kor u qaaday bismi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin ku haya markuu salaadda dhammeeyey buu hi kaali yaa bunaya iyaaka wاlxadaa wiilkaygiiow adi iyo bidca iska ilaali bidcan kaaga digaya wاlxadaa fi اddiin diinta bidca ha ku soo darisiini maxaa jira abo maxaan bi'iyey faatixun baan bisin raaciyey wuxuu hi nabi maxamed baan ku daba tukaday calayhi الsalaaةu wasalaam abubakar baan ku daba tukan jiray cumar iyo cumaan baan ku daba tukada iyo cali weligay ma arag bui bismi illaahi araxmaan raxiim adiga hortaa wiligu maxaa kaa khaldan waa saxaabi cabdullaan muqafal waa saxaabi min kibaari saxaaba raggi culummada ahaa raggu sayidinaa cumar diray weeye ee ciraaq iyo basra u diray liyucallimu اnnaasa asunana washaraaic jamaacad dacawiya uu saaro fuqaha lo odhan jiray niman fuqaho culummo ah uu diraybuu yuu ku jiray wuxuu idhi iyaaka walxada maxaa jira faina hada muxdatun waa bidca jooji riwaayaadka saxaabiga marka la uruuriyo annaga shaafici waxaa weeye wiilkii u dhalay saxaabigu majhuul wey xadiidka qays ibnu cabaaya la tafaruday waxba kama jiraan wiilku majhuul ma aha qaysna lama tafarudna afar wadaad baa wiilka ka waranaya xadiidka wiilkuna waa muwaaq waxaa weeye hawshaas laguma logo'o idan riwaayaadka saxaabiga marka la ururxay waxay ku cad yihiin oo ay iskugu biyo shubteen lamaysan jahri jirin waa maxay sunnaduu saxaabigu sheegay waa in hee la sirayston kor loo qaadin bidcaduu sheegayena waa koru dhigidda asagu markaa in la siraysto arki jiray anasna waynu gaari doonnaa ummu salm xadiis laga wariya abubakar baa laga wariya jaabir baa laga wariya yacni toban saxaabi wax ka badan ba waxaa laga wariyaa in nebi maxamed iyo saxaabada waaweyn aysan faatix raacin jirin bisim ay la jahrayaan riwaayadka qaarkoodna maba akhriyi jirin baayaa ku taalla halkaas wadaaddaa u shabkaxsaday alimaam shaafici laftirkiisu meelcidlaa ma taagno dawaanigu ku lahaa khilaafka waxaa keenay asbaabta keenta waxaa ka mid ah ikhtilaaf aladila alwaarida fi اlmas'ala fi اlbaab imaam shaafici wuxuu deliishanaya xadii ibn cabaas xadiid salama laga wariyo xadiidka nucaym almijbir can abi hurayra oo asaguna iman doona ayib wuxuu deliishaday xadiidka laftirkiisu ka sugan sayidina mucaawiya khilaafadiisii xilligu amiirka ahaa ayuu soo xajiyey kadib buu madiine soo maray muslimiintu maalin tujiyey markaas wuxuu ka tegay takbiiraatka in kor loo qaado takbiiraadkii rafciga iyo khafdiga ictidaalkii rukuucdii sujuuddii takbiiraadkiibuu ka tegay bisimkiina wuu siraysto ma akhriyin markuu salaaddii ka baxay yay yidhaahdeen raggii ku daba tukanaya saxaabada aha iyo taabiciinta waaweynaa mucaawiyow miyaad halmaantay mise salaaddii baad xadday yidhaahdeen maxay tahay sariqadan aad nagu bilowda mise halmaan baa kugu yii oo maxaan sameeyey takbiiraadkii lala jahri jiray ee sunnadaha waad ka tagtay bisimkana waad ka tagtay sidaa darteed waxay yidhahen shaaficiyu madhabu saxaabati fi اlmadiina waa maxay aljahru bismi اllahi الraxmaan الraxiim xadiidka mucaawina wuu sugan yahay laakiin waxaa mushkilo ah madhab ahli madiino maalig iyo raggii matalahayay madiina waxay leeyihin maya waxaan leenahay hawl horaa horaysayo maaligay saaxiibadii ka hoos baxday xaqu intuu caddaado mararka qaarkood iyo waagi dambe xaab saari karaa almuhim shaafici meel cidlaa ma taagno axaadiidta laga wariyey bism la akhrin maayo ama lala jahri maayo in ku dhow ayuu imaamkaasna daliishadaa mar hadday sidaa tahay ummadda ma bannaane hee in lagu kala jebiyo akhdaadii in badanna waan tilmaamay ilaa aad ka hoosateen idinka wahaabiyada ah akhdaadii waagii dacwadu bilowgahay dacwa tawxiidiya kacaankeedii danbaan ka hadlayaa weligaaba annagaa soomaaliya ka talin jiray dacwa salafiya waxaan khuraafada mushrikiintu gadaal bay ka yimaadeen kacaankeedii dambe waxyaabihii ummadda aan ku kala jebinay ka mid tahay fiqila'aan baana iska jirta qodobka ugu daraa ee lagula dagaalamay dacwa tawxiidiya ma garanaysa waa masala firciya oo faqiya waxaad tidhaahdeen islaantaada haddaad taabto wayse kaa jabin mayso balaayadii naga raacday iyo wixii ka dhacay iyo wixii tawxiid laga cararay iyo wixii been iyo barabagaanda laga fadiyey hawshaa ilahin ba garanay subxaana wa tacaala haweenku taabashadooda waysaday jebisaa iyo ma jebiso masale khilaafiya bayna saxaaba ma ah saa aw lamastum nisaa ka ahriya hoosteeda tafsiirka ma'uurka ah soo qaada ibnu jariir aabari ibn abi xaatim tafsiiru ibni mundir tafaasiirta musnadada slku leeyihin haddaad doontaan weydaan bal suyuudi kiisa mxuu aha magaciisa jaayanka ma raba adurmanuur adurlmanhuur fi tafsir ma'uur soo qaada waa masala khilaafiya bayn asaxaaba saxaabaa qabta haweenku haddaad taabato weysadu way kaa jabi kuna waxay qabaan haween wixii ku saabsan galmo unbaa weyse jebisee taabasho ma jebiso fiqi iyo maslaxa diiniyadoo la qiyaasa hadday jirto markaanu nimid somaliya waxaan dhihi lahay waxaan idinku haysanaa ilahay khayrkooda caabudeen ilaahay uunkiisa kala saara xaqa rasuulka iyo xaqa uunka khaldina ka rasuulkii ka alla kala duwa awliyada iyo culummadu ixtiraam iyo qadarin bay mudan yihiin in ilaahay loo baryay mudan yihiin sadaqay mudan yihiin laakiin baryo iyo tuugmo iyo tala saarasho allah iska leh ninkii yeelan ku gaaloobaya baabka inaan ka ku dagaalanay ahayd oona u bixin hawshan sheekhow adoo wahaabiya haddaan xaaskaala taabato weysada makaaj waa iga jabtay baad leedahay yeelay madhabka caanka ka meesha ka shaqeeyay muxuu inay jebinayso shaafici maxaad ummadda u kala jebin ummad qonudayso allahuma hadinaa fiman hadayta cardhahaa tareen bidca wey waa laydinka dareeray baad hoos la gasheen idinkuna hoos baa laydinla galay yani furuucda fiqiga yararka ummadda laguma dareen ummadda lama geliyo aan jirin soo wax laga wada socon kara maaha laakiin soomaaligu abci uu leehay baa jira muxuu jecel yahay inuu soo caanbaxo wadaadkii sheekhiisa daba socday toban sano rabi salli calaa xabiib maxamed buu weliga jiray kayfa tarqaa iyo howlaha ninka wadaadka kalaa tirin jiray maalin dambe horeer la soo martiyey yuu hawsha isaga marooqsaday midhii inuu turiyuu bilaabay wadaadkana salligii xaji buuri sidee weligay xajiye ahaan mahay buuri iyagu muuqdaan oo uu asagu nin tuuxsado oo gooni loo arko oo muxuu yidhi muuse suudi mise wuxuu ahaa salaac aljallo ah? adiga hebel maxaad ku haysaan baa laydhi inaan muqdhuu diidan yahay buu soo sidaa maahay musuliba mise wuxuu ahaa shaadheer miyuu ahaa war musu ahaaye adi cadheere maxaad ku haysaan bay hawshu ahay inaan muuqduu diidan yahay nimankaa daawud ha la weydiiyo haya sheekh cabdiraxmaan calidheeri calimaad miyay ahaaye oo ku kaasaa tolkay inaan muuqdo ayay rabaan buuri ninkanna muxuu diidan yahay inaan muuqdo soomaaliya warkeedu xataa wadaadaheedu waa sidaa war hawsha muuqashadu meelo kale gashaaye fiqigan farciyaadka iyo yararka ummadda hee yaa lagu qaybini adoo tawxiidka faafinayo diinka sharxaya haddaad tuula tagto soomaaliyeed u qunuud maxaad kalood yeeli bisinka oola jahar haye fartaas ku dhaqaajini maxaan kaloo ku daraa haweenku weysiday jebiyaan dheh maxaa ii soo hadhay ducada salaada ka dambayse u ducee hilibka geela wuu jebiyaadheh cafwan ma jebiya dhaan rabaa yaa mawlidku idinka xidhaya hawshaa joojiye almihim waxaan rabaa masaa'ilka fiqiga ee farciga ah ee khilaaf saa'iqa ku jiro adiladuna isku dhowdahay ummadda yaan lagu didinin yaa hilibgeelka miya ma adka hilibgeelku sabadiy jumhuur ahlicilmiba waa khilaafsane axaadiistaa la awilahayaay mar hadday ummaddu iga dareerayso waa waa u fatwoorhayaa si tawxiidka dhagooda aan ogu shubo masaalix badan baa shacab barisi jirtay seed leedahay ayib waxyaabihii khaladaadkii horaan dhacay dib ha loo soxo ha la kala soxo hee usuusha diinka iyo furuucda fiqiga ee khilaafku ka taaga khilaafka saaiqa ayb xadaana maxamed muan abu musa ibnu bashaarin kilaahumaa can undar kilaahumaa can undar kilaahuma ya labada wadaad undarna waa maxamed jacfar soo maahay qaala bnu wuxuu yidhi xadana maxamed jacfar wadaad kilaah wuxuu yidhi can undar xadana shucn xajaaj qaala samictu qataadata ayaan maqlay yuxadiu asagoo ka tabanaya can anas bni maalik qaal sallaytu maca rasuuli illaah sallaytu waxaan la tukaday maca rasuli sl slam wa abi bakr wa maca abi bakr abu bakr baan la tukaday wa cumara cumar baan la tukan jiray wa cumaana cumaanna waa la tukan jiray intuu khaliif ka ahaa falam asmaca axada minhum ma maqal axad ayaga ka midaho yaqra'u akhrinaya bismi illahi اraxmaan اraxiim ayb idan sayidina anas xadiidkiisa waka xadana mxamed mn abu musa albasri qal xadana abu daawuud abu daawud ayaali sii wey saaxib almusnad magaciisu muxuu ah sulaymaan ibnu daawuud ayib xadana shucb xajaaj fi hada isnaadi sanadka hadda aynu soo maray oo haddee qataada can anas ah wazaada wuxuu ku daray shucbaa loo jeedaa mise abu daawud aha abu daawuud ila kii horeba shucbu ahaaye wzaad abu daud wuxuu ku daray xadiidkiisa qaala shucbatu wuxuu yidhi faqultu liqataada qataada waxaan ku idhi a samictahu min anas anas madaa xadiidka ka maqlay shucbana hadde waad garanaysaan tadliisiya hawlahaaso dhan bu iska ilaalinayay qaala wuxuu idhi qataada nacam anas anaa ka naxnu sa'alnaahu canhu annagaa xadiidka anas weydiinay markaasuu noo sheegay maruu soo baxay khilaafkii in bisimka la akhrinaya in kale ayay weydiiyeen qaabkaasoo ugu sheegay xadaanaa moxamed mihraan alraaziy qaala xadaana alwaliid ibnu muslim addimashqi xadaana alawsaaci cbdiraxmaan bni camr can cabda ibn abi lubaabat alasadi cabda ibn abi lubaabat alasadi muusan soo gaarin sayidina cumar inqitaac baa sanadka ku jira laakiin imaam muslim maqsuudkiisu wuxuu weeye xadiidka dambe inuu ku kabo kaa dambe mutasilka isagoo isku qabanaya wuuna sameeyaa marar badan can cabd bn abi lubaabat alasadi ana cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu kaana wuxuu saxaabigaas cumara yajaru kii la jaro kor u dhiga biha ulaa'i alkalimaati ducooyinkan ayaga ah bacda takbiirat alixraam baa loo jeedaa hadda xidho kadib buu la jahri jiray ducaa ulistiftaax yaquul wuxuu odhan jiray sayidina cumar subxaanaka allaahuma wabixamdig allow adaa ceeb ka hufan inaan ceeb kaa hufana mahadaaday ku dhisa adaa ikarsiiye wey inaad ikarsiisan allow adaa ku maadsan wabixamdika multabisan xaalaan ku dheehnay mahadaada tabaaraka smuka ilahu magacaadu barakaysnaaye ama khayr badnaaye wa tacaalaa sarreeyey jadduka sharaftaada iyo qadarkaada iyo qiimahaada walaa ilaaha ay walaa macbuuda axad la caabudana ma jiro hayrka adigaan ahay ah, ducadaasuu sayidina cumar aad isagu u xifdsanaa caaisho ka suganya waana ducada ugu saxiixsan ee ka timid suubanaha calayhi salaatu wasalaam bacda ducaa'id istiftaax iyo tii kale allahum baa cid bayneed garanaysaan fi saxiinaad garanaysaan xumdaha aad kaga soo farxalateen labada ducaa ugu khatarsan tanna ay shaaficiyadu aad u yaqaanana allahuma innii wajahtu wajiha liladii fatara samaawaati midda ayada ah waxaa ka xoog badan midaan iyo ta kale ayaa ka xoog badan laakiin aydna way sugantahay sida raajixa wacan qataada waa macuufun calaa cabda waliid ibn muslim ba wuxuu leeyahay xadana alawsaaciyu can cabda wuxuu kaloo leeyahay xadana alawsaaciyu can qataada yani waliid muslim baa sheekhiisa awsaaci ahaa ayaa laba sheekh xadiidka ka qaadanaya midna waa cabda can ibni cumar midna waa qataada can anas saasuu u jeedaa wa أنhu qataade kataba inuu qoray buu sheegay ilayhi ilawsaci u qoray yukhbiruhu asagoo u sheegaya can anas bni maalikin yanii qataada wuxuu leeyahay qataada wuxuu qoray kitaab wuxuu qoray waraaq uu xadiidku ku qoran yahay ardaygiisii awsaaci awsaaci ayib muxuuna qataada u sheegaya awsaaci u sheegaya yukhbiruhu can anas bni maalikin annahu anas xadaahu inuu qataada u sheegay qaala wuxuu ihi fii xadiii anas sallaytu khalfa الnabiy nabiga gadaashiisaan ku tukaday calayhi الsalaaة wasalaam wa khalfa abi bakr abubakr gadaashiisna waa ku tukaday wa khalfa cumara wa cuثmaan fakaanuu waxay ahaayeen saxaabadaas khulafaa raashidiin iyo nabigu yastaftixuuna kuwii ku furfurta qiraa'ada bilxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin bay ku furfuran jireen laa yadkuruuna ma aysan sheegi jirin bismi اllaahi الraxmaan الraxiim fii wali qira'atin bilowgaa suuradda walaa fii akhiriha iyo dhammaadkeedaba ama fii awali qira'atin qur-aanka u horeeye iyo walaa fii akhiriha qur-aanka u dama midnaba bisinka maysan ku dari jirin almuhim axaadiida baabka ku timid ee u saxiixsan oo dhan waxay anfinaysay diidayso waa in lala jahro bisimka in lala jahra bisimka wey axaadiista kale baabka in la ariyo haddii doonhab la siraystee bay u badan tahay axaadiia jahriga sheegaysa hal xadiiu sariixa oo saxiixa ma hal xadiiu saxiixa oo sariixa ma jiraan waa saxiix ama hayru daahira marka qaabka uu xaafidku u jamciyaa sidaa ah xadiidkan hadda awsaaci aynu marayno min ariiq اlwaliid min muslim can اlawsaaci can cabda iyo kan dambe mutasilka ay ah can qataada wuxuu ihi ibn اljawsi ajmaca اlummatu calى sixatihi ajmaca ala'immatu cafwan a'immadu waxay ku ijmaaceen calaa sixatihi ilaa asagu dhankaas qolyihii bisinka in la saraysta ama laga taga ah buu taageersan yahay xadiidka wuxuu ihi waa a'immadu waxay ku ijmaaceen inuu saxiix yahay suyuuduna wuxuu yidhi sagaal ciluu leeyahay sagaal cilo yuu leeyahay kitaabkiisa tadriib uraawi markuu marayo xadiidkan wuxuu oga dhigay miaal xadiidka macluulka ah cila matniya aba ila ciladu marna sanadkay gashaa marna maxay gashaa matniga idan wuxuu ihi xadiidkan waa mucallun aw macluulun matnan matnan sagaalka cilana wuu dareeriyey qayba asagu sheego qaybooda hadda ka soo wax iiga horreey istiqraa saan u jamciya hadnama jamcina iga dhagaysuuyi nima meel buu ku dhufanaya waxaa cilladu lagu sheegay shaafici iyo raggii hore ay ku sheegeen keligii maahe waxaa weeye xadiidka anas maxfuudka waxaa weeye waxay ku bilaaban jireen qiraa'ada bilxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin kaanuu yastaftixuuna alqira'aةa biاlfaatixa aw alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin hada huwa almaxfuud can anas in loo baxoo la yidhaahdo bisinka maysan akhriyi jirin kor oo maysan qaadi jirin way siraysan jireen iyo ma aysan siraysan jirin midnaba xoogo waxaa weeye warka uu sheegay suyuuti waxbaa ka jira kligiina may ahayn baa oga horaysay xadiiku wuxuu saxiix ku yahay oo cananas maxfuud kaga yahay kaanuu yastaftixuuna bilxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin iyagoo bisin sheegi ama ka tegi midna ma maqal annaga shaafici intaan ka dagaalamin waa maxay inta odhanaysa keliya bisin ma aysan akhriyi jirin halkaasaan ka dhimanaynaa leanna maxaa yeele midda odhanaysaa faataxay ku bilaabi jireen waxaan leenahay faatix maxaa looga jeedaa suuraddii wa minha albasmalatu waxaana ka tirsan bisimka laakiin markaad la soo istaagato bisin lama akhriyi jirin si toosa noogu dhacaysa marka sagaal cilaan kuu raadinaynaa haddii aad warkaada la bixin waayo almuhim waxaa weeye xadiidku sida eh, riwaayaadkiisa maxfuudada ah kaanuu yastaftixuuna bialxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin saxaabigu marka waxaan leenahay nafyigu anfiyey wuxuu anfiyey jahriguu diiday ee ma diidin in la siray bidaliili xadiii cabdillah bn muqafal yaa u maqnaatay kacay ey aabbow iska jooji hawshaan bidcada maxaa yeeley nabi maxamed baan ku daba tukan jiray cumar abubakar cumaan cali hoosu u dhig bisinka ayib marka nusuustu waxay u badan tahay in la siraysto haddiise la citaaliyo labtirkeedu waa madhab sidiisa oo seed ku jamcinaysaan waxaa laga yaabaa nabigu inu marna siraysan jiray oy saxaabadan kale soo guuriyeen marna uu la jahri jiray oy saxaabadan kale guuriyeen wakiilaahumaa xaq marka waa khilaafu tanawuc tadaad ma aha halkaasaynu marinayna culays ma laha xadaثna mxamed mihran الraaziy xadana اlwaliid ibn muslim can اlawsaaciy cabdiraxman bn camr ahbaranii isxaaq bn cabdillah bn abi طalxata annahu samica anas bn malik buu maqlay yadkuru dalika isagoo sheegaya ariiqi qataadii mutasilkaa kan isxaaq ibn cabdillahi bn abi طalxa adeerkii ka warariya ku dar marka xadiidku waa maxfuud cilalku suyuuti sheegayna ama shaaficiye sheegtayna waa waxay khusaysaa keliya jahriga ama cafan waxay khusaysaa bisinka inaan la akhriyi jirin ama laga tegi jiray khusaysaa ee ma in la siraysto ayb labada baab bay kale yihiin <clears throat> baabu xujati man qaala albasmalatu aayat min awali kuli suuratin siwa bara'a wuxuu soo hormariyey muslim axaadiidii tilmaamaysa in bisinka laga tago ama la hadda wuxuu bilaabayaa tii tusaysa bisinku inuu ka tirsan yahay inuu ka tirsan yahay suuraة الفاaتiحة ayb xadaثna علي بن xujr بن yaas السacدي qال xadaثna علي بن msr أhbarna المkhتاar بن فlfl عن أنس بن مالك xا وxadana abu bكر بن أbي شhaybةa والlفظ lahu lafdigaynu sheegi doono abu bكر بن أbي شhayba iskale xadaثna علي بن msr can ilmukhtaar ibn fulfil haddaad marayseen wey can anasin qaal wuxuu ihi saxaabiga bayna rasuulullah xilli uu suubanuhu sal lay slam daata yowm maalin maalmaha ka mida bayna adhurina dhexdaana uu joogo id akhfaa ikhfaa'atan maalin maalmaha kamid nabiguna dhex fadhiyo ayuu xoogow lulmooday ama gamaanyooday ama gondurucsaday bayna ay baynamaa marna miin baa la raaciyaa waad garanaysaan baynaa xilli rasul sl slam daata yowmin maalin maalmaha ka mida bayna adhurina bartanka ayaga uu fadhiyo id aqfaa wuu lulmado wey waa anowm alkhafiif lulmada ama gamaanyoodka ikhfaa'atan ay nawmatan khafiifa wax yarood indhahaas ku yarqabato ayaa looga jeedaa uma rafaca ra'sahu madaxiisiiba nabig kor u qaaday mutabasim isagoo muusoonaya sal la alay wasalam faqulnaa waxaanu nabi allow maa adxakaka ya rasuul allah rasuulka ilah maxaa kaa qosliyo kaa muuseeyey aad u muusootay qaala wuxuu yihi nabigu unzilat calaya aanifan suuratun unzila calaya waxaa dusheeda lagu soo dejiyey aanifan mar dhoweyd markaad arkaysa inaan dhahas ku irqabtoon eh, gundurcsaday suuratun faqarana wuxuu akhriyey bismi illaahi araxmaan araxiim idan hadday suuratlkawharba bisun ka yahay faatixona waa ka yahay wey maxaad faatixad qur-aanka oga saarteen iyo suuradaha inaa acطaynaaka nabi allo waxaanu ku siinaa alkawhar obiga la yidhaahdo ama xawdka ama khayr badan baanu ku siinay fasalli lirabbika rabbigaa u tuko wanxar asagana u gowraco wixii gowraca iyo dabaaix iyo nasiika ana asaga u bixi kale hala aadin inna shaani'aka ku nacebe kula colaystana huwal abtaru asagaa firbaxayo firgo'ayo iyo taran la'aana ile nabiga ay ku dhihi jireen waxaas idabdarrada ah uma qaala nabigu wuxuu idhi atadruuna saxaaba ma taqaanaan malkawharu inta kale waad fahmaysaane acaynaaka iyo fasalli lirabbika waad garanaysaa ilaa ashyaada min xayu luqa saxaabadu ay fahmahayaan ooma bahan loo fasiro laakiin kanoo kale waa shay hayb ah fadila min fadaa'il rabbi calaa rasuulihi weeye faqulnaa waxaan allahu warasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisa u ogaal badan waxa kawtar laga wado qaala subanu wuxuu yidhi fainahu nahrun waa webi nahrun inaad hada reebto iyo inaad xarakaysaba waa luqataan naharun wacadaniihi rabbi rabbigay ii ballanqaaday inuu isiiyo igu sharfo calayhi dusiisa waxaa ah khayrun kaiir khayr iyo nicmaa dultalle webiga asaga ah huwa asagu xawdun dar weeye taridu calayhi ummatii yowma alqiyaama ay ku soo aroori doonto ummadayda maalinka aakharo aaniyatuhu weelashiis iyo koobabka lagaga cabahayo cadad nujuumi xidiguhay la tira yihiin farabadnaanshaha ila ummaddii baa farabadane koobka ii banna isdabasug iyo fayl halla gala meesha fayukhtalaju alcabdu addoon baa la goosan oo minhu min culma ka mida yukhtalaj dadkii soo hormadeen muslimiinta ahaa qayb baa la celin weye darka laga celin yoobiga yukhtalaj yukhtalaju waxaa la goosan weeye oo la reebi alcabdu addoonoo minhu min alumma ka mida fa aquulu waxaan odhan rabbi yaa rabbiyu innahu min ummatii ilaahuw kanaad celiso ummad buu ka tirsan yahay maxaa yeeley waxaa ka muuqda astaantii iyo salaaddii iyo hawluu nabiga ku garan lahaa fa yaquulu ilaahay wuxuu odhan maa tadri ma ogid nabi allow maa axdaat bacdaka gadaasha ummaddu waxay samaysay xumaana war oma haysid waxyaaba waxay ku dhaceen bidacah oo ay ku waayaan darka rasuulka inay ka cabaan calayhi salaat wasalaam meesha waxaa ku baaba'ay qolyihii odhan jir nabigu cilmi haybku og yahay nabig ilaahay baale ma ogid ilaah waan la socdaa callaamalhuyuub baan ahay qulubulcaarifiin baa meesha taalla ma soconayso qulubulcaarifiina lahaa cuyunun taraa maa lam yarahu naadiruun hawlihii caamada lagu siri jiray galabta kole wuxuu soo maray adhigoo mayracanhay xeesaan ama sabeen buu ka ilaalaysanaya hadhow markuu reerka soo martiyo wuxuu leeyahay inshaara haysee xeesaanta noocaa noocaasaa la soo gowrac ah, war sheekhu barakaysna see ku ogaaday ay qabat saacaddaasa yaa la kala tuurahaya galabtuud soo mara markuu soo socday ishuu soo mariyey adhiga neefka macee birtu qabanaysa caawa gawsaha la gelin karo micyaha la suri karu garanhaya marka sidaa la yidhahdaan wuxuu leeyahay quluub alcaarifiina lahaa cuyuunun taraa maa lam yaraahu naadiruuna bay ku leeyihi maxaa caarifiina meesha ummadda lagu baabiirhayaa marka indhahan leeyahay ku leeyahay xaggeen ka aragnaa indhu halka tal halkan adhiga waxaa kuu fadhiyo dhan halkan waxaa daaran c c t v miyaad dhihi jirteen alaabtaasaa daaran wey waxaa waa sheeko caamada lagu rigaystaa nabigu calayhi salaat wasalaam axad barakaysan weeye intuu ilaahay ogeysiiyey buu yuu og calayhi salaat wasalaam amaa inaad tirado waa wax walbuu og waa ilaahnimo taas waad ku gaaloobi iska ilaali zaad bnu xajar ibnu xajar wuxuu koriyey waa cali bnu sacad cali bnu xujr sacdi sheekhi muslim hore loo jeeda zaad bnu xujr fii xadiii ay fii riwaayati wuxuu ku daray bayna adhurina fi lmasjidi maalinuu nabiguna dhex fadhiya xaggeed joogteen masjidka loo jeeda tii bayna rasuul اllahi daata ym bayna adhurina fi اlmasjid wa qaala wuxuu yidhi maa axdaa bacdaka markii horena maa axdaad ummaddaa loo celinay hunaana addoonkii baad u celin ma ogid nabi allow maa axdaa alcabdu bacdaka addoonku wuxuu gadaashaa samey war ooma haysid marka saasuu ku mutay in laga dhaarayo xawdka nabiga inuu ka cabi waayo ilaahay subxaanah wa tacala xawdka nabiga nagama qadiyo isagaa awood leh xadiidka macaani badan baa ku jira oo waxaa kamida mid ku jira adoo nin weynoo culummaa inaad xerta dhexdooda xoogow iska gundurxsan kartoon dhib lahayn maanta wadaadku dadna xormaynba dhex seexda maxay tahay hawshaa meesha kuma jirto inaysan dhib lahayn ceebna ahayn murudhac muruajabna aysan ahayn nabigu wuka calayhi salaatu wasalaam isagoo masjidkii fadhiya oo ay gamaanyooday saxadoona maysan qoonsanin waxaa kaloo ku jira in masaajidka dhexdiisa xataa xoogow la gamin karo ama la qaylooshan karo hadday duruuftu kaa geyn weydo waxaa kaloo ku jira haddii wadaadkii ama ninkii odayga ama nabadoonkii hawl aan aad qoonsato uu sameeyo inaad su ka weydiin karto ama hawl aadan ka warqabin xikmadeeda yaabada qoonsaninba xikmadeeda inaad weydiin karto ogaaso waad qosashaye wax lagu qosla annagu ma aragna maxaad u qosashay maxaa jira maxaad xusuusatay in lays odhan karo nabi allow maa adxakaka yaa rasuul allah nabiga xoogo ku qabtay kadibna asagoo muusoonay indhaha kala qaaday saxaabadu marka way garan waayeen way ogyihin nabigu bilaa xikma inuusan qoslaynin iyo bilaa sabab way weydiiye in la weydiin karaa ku jira ayib macaanidaas war badan baa meesha ku jira iyo fadliga iyo karaamada nabigu ku leeyahay calaa rabbihi iyo maa huwa alkawharu xaqiiqatan idan tafsiirka nabowi ee ma'uurka ayaa caddeeyey xadaana abu quraybin muxamed bn calaa qaala akhbaranaa ibnu fudayl soo maxamed ma can mukhtaar bn fulfulin qaala samictu anas maalik baan maqlay yaquulu asagoo leh akhfa rasuululah rasuulka ilaahay baa gam'ay ama gamaanyooday ikhfaa'atan ay nawmatan khafiifa hurdo yar uu nabigu indhahaas ku yar qabtay fadakara wuxuu sheegay weeye binaxwi xadiii ibni musir xadiikii ibn musiroo kaluu sheegay ninka sheegayna waa ibnu fudayl ibnu fudayl maxamed ibn fudayl leanna maxaa yeelay maxaa ibnu musir baa ka waranaya xadiidkii hore can mukhtaar ibni fulful soo sidaa maahay fadakara wuxuu sheegay maxamed fudayl ibnu qaswan adabbi wuxuu sheegay binaxwi xadiii ibnu misr ay cali ibnu misr oo kale hayra hase yeeshee annahu qaala wuxuu yidhi wadaadkan dambe ee ibnu fudayla nahrun weeye kowtarku wacadanihi rabbi rabbigay u yabowhay fi ljannati jannada gudaheedu inu iga siinay calayhi xawdun dar baa ku dul yaalla webiga webiga laftirkiisa dar weyn baa ku dul yaalla oo marka wuxuu kala saaray riwaayadan kowtar inuu yahay webi xawdkuna uu gooni yahay oo darku gooni yahay walam yadkur muusan sheegin raawigan dambe aaniyatuhu ka cadad الnujuum ayadu welish waxay la mid yihiin xidigahoo kale lamid xagga tirada waxaa ugu muhiimsan imaamka u keena xadidka waxaa weeye in bisimku ka mid yahay min suurati اlkawthar loogana qiyaas qaadan karo in suuradaha kaleba uu ka mid yahay ayb <clears throat> baabu wadci yadihi اlyumna cala اlyusra in badan markaan ka hadlayo khilaafaadka fiqiyaadka in la fududay taa macneeda ma aha in aslu diinka inaan tanaasul ogol lahay ilaahay keligii in la caabudo oon loo sharig yeelin waa masale aan aqbalin siyaasad iyo diblomaasiyad iyo wada hadal iyo macjilayn iyo isu soo dhowaan ma aqbasho aslu diin wey ilaahay keligii in la caabudo oo xaqa aadamaha iyo xaqa makhluuqa la kala saaro intaa unbaan soomaali isku haynaa wixii kale oo madaahib fiqi ah oo farciyaad ah, oo nin walba ku doona qaadan karo marka laysu yimaadana la midoobi marka nin walba mawlciisi tagana suu u dinaahiyo suu u tukado laakiin in laysku khaldo ilaahay xaqiisi iyo xaqa makhluuqa bani aadamka aadama besa ma ah malaa'ig insi iyo jin ilahay uunkiisa in la kala soco intaan baan isku haydha haddaad tira hawsha ogolaataan madaxa idin saaranayn haddaad diiddaanna hoostana waa idinka habaari maankan tabarhelana waa idinku jihaadi so sidaa ma ayb haddaa idiin duceyna waa ii bannaan tahay oo ilaahu soo ilaahu baabi'i mushrik dhahana waa ii sheekhu intaad habaarim aa u ducaysid waajib iguma aha inaan duceeyo inaan habaarana waa ii hawsha ogaadaad imisaa laydin dhawaaqaya war ka daaya war jooga laydin leeh ayb hawshaa waa inaan laisku khaldin hawshaa waa inaan laisku khaldin baabu wadci yadi hawshaana weligayba waan soo toban sano ka hor baan ka hadlay abusujacan kaga hadlay oon laba kun iyo lixdii aan duubay arbaciinkan kaga hadlay oon akhriyey laba kun iyo toddobadii ma ah wax hadda bilaabanhayo aan rabna inaan hee shacab iyo kastan aan ku helno haddaad doontaan kulligii kala yaaca imisaan hawshaa ku soo kala tagnay taayaan lagu khaldabi qolyo beryan waxaa jira marka xoguu suuqu yaraadaba hal geed baad insha allahu tacaala igu imanaysaa hal geed haddii rabbi yidhaahdo oo rabbi igu sugo ayib wixii ii qaybsama waa maxay waa farciyaadka fiqiyaadka hoosa taasaa ii qaybsanta laakiin ilaahay keligii ha caabudo aadamiyo iyo allana yaan laysku khaldin hawl qaybsanta ma aha kabaro cala mushrikiina maa tadcuuhum ilayh hawshaas yaan laysku khaldin ayib baabu wadci yadihi اlyumna cala اlyusra bacda takbiiraة اlإxraam taxta sadrihi fowqa suratihi wawadcihima fi الsujuudi cala اlardi xadwa mankibay tarjamo dheer baa ii qoran bacdu nuskhna tarjamo yar bayba qorahayaan baabu wadci yadi اlyumna gacanta midig in la saaro baab iyo cala yusra lagu qabto markaad salaada xidhato saasaad leedahay gacanta midig ayaa koraynaysa waxaana hoosayn ta bidix inaad qabatana waad leedahay inaad duldhigtana waad leedahay waa sunna waynu ku soo marray fi kitaab sifatu salaatini baynu ku soo marray bacda takbiirat alixraam markaa xidhata kadib taxta sadrihi laabtiisa hoosteeduu dhigayaa fowqa surati xudunta korkeeduu dhigayaa yacni laabta saari maysid laabta meel ka hoosaysa xuduntana ka koraysa wax xadiidoo ku asaxay ma jiraan hadda waynu caddaynaye in la saaro gacmaha laabta laabta in lagu qabto sidaa la yidhaahdo xadiid kuma asixin ama xudunta tag ama xoogu korka soomar mar bimacnaa caloosha qabsada meesha caloosha la yidhaahdo iyo laabxunshada iyo meelaha laakiin meeshan xabadka ee naasaha iyo xabadka ballaadhkiisaa xadiid kuma asixin iska ogaada walaysa min asunna qolyihiinna marka salaada ku cusubee wahaabiyadae saa ku haya khalad weeye hoos u dega qolyahan meeshaa qoodhaha qabsanhayana ayagu way khaldan yihiin lanna wax saxaabiga ka sugan tahay walaa sunna ma hayno maxaan haynaa xudunta iyo wixii ka koreeya xaggana aan gaadhsanayn xabadka nawowi marka tarjamadiisu way fiican tahay taxta sadrihi wa fowqa surati waa macno fiican wa wadcihima labada gacmood in la dhigo fi sujuudi sujuudda gudaheeda cala alardi dhulka la dhigo markaad sujuudisan gacmaha taa u dhigi xadwa mankibahi labada gara meel ku aadan qolyaad arkaysa intay gacmaha halkaa dhigaan halkan ku sujuudahaya waa khalad marna gacmahay meesha dhiganya halkaa ku sujuudayaan waxaa la rabaa wejigaada iyo madaxaada inay sinaadaan garbahaadu ay isku beegnaadaan labada gacmood bartankoodaad ku sujuudaysa markaad bartankood ku sujuuddana garbahaadii baa ku beegan madaxaada iyo gacmahaada ku beeganaysa waa inays dhowraan waa inaan la kala hormarinin la kala dib maxaa yeele haddaad gacmaha dib u soo mariso oo madaxa hor mariso halkanaad isku dhejinaysa taana waa khalad in la kala qaadaada rabi haddaad gacmaha horey geysana madaxii baa gadaal soo geli ummadda kugu xigtana waad ku dhibaysa qaala imaamku wuxuu yidhi xadana zoy bn xarbin qaala xadana cafaan muslim asafaar xadana hamaam bnu yaya alcawdi weeye hamaam bnu yaxya alcawdi xadana moxamed bnu juxaadata xadani cabduljabaar ibn waa'il ibn xujr alkindi can calqabat ibni wail walaalkii weeye cabdiljabaar iyo calqama walaalo wey ibni waa'il wa mawlan lahum inagay xoreeyeen oo ree waa'il ibn xujr ay xoreeyeen waxaa isku laran oo isku cadfan calqame iyo mawlaha mawlaha annahumaa labadaawe calqame iyo mawluhu xadaaahu cabdiljabaar bay u tabiyeen xadiidka uga tabiyeen can abihi aabbihi cabdiljabaar aabbihi oo waa'il ibn xujri ah waa'il ibn xujrin alkindina waynu soo maray axaadiistiisii markaynu soo marana kitaab ulimaan baynaku soo maray qisadii asigii sayidina mucaawiya dhex martay waa inagu soo sheegnay markuu nabigu u diray yaman ayb wadaadka calqamn waa'il ah ibnu maciin baa wuxuu yidhi lam yasmac min abiihi lam yasmac min abiihi marka sidaa haddii la yidhaahdo inqiaac baa sanadka ku jira inqiaac baa sanadka ku jira sida sawaabka ana waxaa weeye cinda jumhuur nuqaadi اlkibaar in calqama aabbihii wax ka maqlay qad samica min abiihi wa ahada minhu mubaasharatan ninkan aabbihi wax ka maqlay waa cabduljabaar cabduljabaar baa yaraa walidaalika ad arta in walaalkii wax ka sii qaadana ama calqama faqad samica minhu muslim baynu ku gaari doonnaa kitaab e, addima wاlqasaama kun iyo sideean hadda waad ka fiirin niminkan mujalladka weyn haysta waxaynu ku gaari doon riwaaya idan muslim ha ku degdegin warka mukm muciin waa hayru muctamad cinda النuqaad alimaam الbukhaari fii taarikhi اlkabiir mujaladka toddobaad iyo wuxuu leeyahay waa samica abaahu calqaban waa ilmku u tarjamaystay xulu waa samica abaahu khilaafan libni maciin muslimna wuxuuba caddeeyey riwaaya musaraxa bisamaac baa iman doonta kun kitaab اlqasamati wاdima ka firiy sidaasoo kale waxaynu ku soo marray jaamic tirmidi abu ciisa tirmidi baa isaguna halkaa maraya bukhaari iyo muslim meel bay u dhaqaaqeen yaa taageersan abu ciisa waxaynu ku soo marray fii jaamici xadiidkii kun afar kontan iyo cafan afar kontan iyo afar afar kun hal kontan iyo afar wuxuu hi tirmidi xadiidkuu oo calqama uu ku jiro wuxuu uhi calqamatu bnu waa'il min abiihi samica min abiihi wa huwa akbaru min cabdiljabaar ibni waa'ilin wa cabduljabaar lam yasmac min abiihi tirmidi warkiisu bannaanku yaallaa calqama aabbihii wuu ka maqlay xadidka waana ka qaataa ninka aan ka maqlin waa cabduljabaar cabduljabaarna waa ka yaryahay walaalkii calqame waxaa weyn calqamaa weyn idan ra'yigaasaa muctamad ah taqliidka xaab ibn xajar uu taqliidiyey ibnu maciine fi taqriib ku qoran ee ule caqab ibn wali fulan weeye abaqada kada walam yasmac min abihi waa khata walam yasmac min abihi waa khata waa taqliid bni maciin weeye idan nas cad baa yimid anahu qad samic min abah hada huwa awaab walidalika dahabi maruu samaacu sugo ayaa jiro taasaa saxan xadaaahu labadaa wadaad calqamiya mawlug waxay u sheegeen cabdاljabaar can abi oga tabiyeen wal xujna anahu ra'a nabiy nabiga inuu arkay calayh salaa wasalaam rafaca yaday nabigu gacmaha kor u qaaday xiina dakhala fi sala markuu salaada gelayo markuu xidhanayo anahu ra'a nabi sl rafaca yaday xiina dakhala fi sala wakabara ka dhiganta ama fakabara nabigu waana takbiirsi gacmanu kor u qaaday wasafa hamaamun wasafa lana bay ka dhiganta wasafa lana hamaam hamaam inu yaxya alcawdi wuxuu noo tilmaamay haddaan ardadiisina cafaan baa inoo sheegay da cafaan ilan wuxuu soo yidhi xadadana hamaam buri inay jamaca kaga qaateen xadiidkao keligii usan ahayn wasafa lana wuxuu noo tilmaamay hamaam wuxuu udunahi ay qubaalata udunahi nabigu markuu gacmaha kor u qaaday meel ku beegan dhagihiisu gaadhsiiye saa dhihin cirkana ma geynin dhagihiisu ku beegay ayb xiyaala ay qubaalata udunay dhagihiisa meel ku aadan uma iltaxafa nabigu wuxuu hulaabtay biawbi maradii uu qabay go'iisiiba haddana hulaabtay asagoo salaadii xidhay oo gacmahii kor u qaaday oo laabta iyo haddana nabigu maradiisu isku hagaajiyey oo go'iisi fiican u hulaabto marka garbaha u saartay uma wadaca yadahu lyumna gacantiisii midig buu nabigu saaray calyusra buu duldhigay qolyaha halkay dadka soomaaliya tukanhayo sidaa u tukanaysaa kuleh kuwa garbaha haysta waxaad arkaysaa gacmaha sii daynayo maalikiyi taqriidinha mise xanafiyu ayib waxaad faraha haysta kuwa saa islaad arki waa hawlo badan hawlo badan salaada wax kalaba lama hayee salaadda sidii loo tukanaya si fiican barto sunnada ha ilaaliyo falamaa araada nabigu markuu doono an yarkaca inuu rukuuco ahraja yadayhi gacmihiisiibuu soo bixiye min athawbi go-i u hulaabtibu ka soo bixiye uma rafaca markaasoo koru qaaday waa muhim jiddan yani haddaad godisku duduubtood qabow jiro markaad ictidaalaysi iyo ama aad ka soo kocday iyo markaad rukuucaysa gacmaha waxaa la rabaa inaad go hoosta aadan ka wadin eed bannaanka soo dhigtood bannaanka soo bixiso allahuma sunankan ku soo maray xilligu qabow daran jiray saxaabadani keri waayeen gacmihii bannanka inay soo bixiyaan markaasuu arkaba iyagoo taxta albaranis gacmaha ka qaadahaya ila madiine qabowgeeda marbu wuxuu yahay waa nafka baxal wey ahraja yadayhi min athawbi uma rafacahumaa nabiga kor buu u qaaday uma kabara nabigu waa takbiirsaday farakaca wuu rukuucay falama qaala samica allahu liman xamida markuu nabigu yidhi rafaca yadayhi gacmaha haddana kor buu u qaaday falama sajada maxalushaahidku waaga markuu nabigu sujuudayna sajada bayna kafayhi labada saca bartankooda ku sujuudo isku miisaamay halkaasuu madaxu dhigay wey gacantina waa tii kalena waa ti xadiidku marka fawaa'id badan iyo fiqyada ku jira waxaa ka mid ah de agga axaadii waa riwaayat اlakhi can akhiihi waa masale gooni loo tabiyo oo abu daawuud baa kitaab gooniah ka qoray kitaab اlkhwa wاlakhawaat cali madiini baa ka qoray way jecel muxadisiintu lanna waa dadka qaraabada wiliya aabbihii wiliya walaalkii gabadhiyo hooyadeed yani xadiidka aad ahalkaada iyo ka qaadato xigaaladaada yani waxaad u qabanaysaa si aan caadi ahayn an nin kaa fog maa xilli kastaad u baahanta yaad heli kartaa ood ka muraajacayn karta ood ka hobsan kartaa marka way ka jecel yihiin waxaa kaloo ku jira in ay camalka yaasiirka ah uusan salaada burinaynin nabiga isagoo salaada xidhay ya muxuu bilaabay oo go hagaajisto oo si fiican u hulaabto oo isku hagaajiyo marka camalka yasiirkaa ah iyo kaiirkaaba ah salaada ma buriyaan sida sawaabkaa ah. camal yar iyo mid badanba salaada ma buriyaan haddaan camalka badan marka la eego aan lagu odhanaynin ninkan salaadba kuma jiro ruuxu ku eega hadduu ku arko inaad ciyaarayso salaadaadan ku jirin amalkaasi salaadda waa burinaya leannu hayatu atu salaad waad ka baxday tadiidka amalshaqadufalku inuu yaryahay inuu badan yahay lagu laabanayaa curfiga iyo dhaqanka iyo caadada lagu laabanaya maadaama nabigu uusan xadaynin saxaaba salaad tukanaysa oo faraskoodii oo ka dhaqaaqay hogaanka haya oo kolba jiidahaya oo ka daba dhaqaaqahayo ilaa uu la fogaayo u shiriiko kale kala baxay intaana qiblada uusii jeedana way sugan tahay saxeenkaad ku mari doontaan abubarsat alaslami marka waxaa weeye waxba yahan dadka lagu dhiba shaaficiyada alaaa xarakaat mutawaaliyaatin fi rukni waaxidin yubtul ma garanaysaa hawlahaas daliil bay u baahan tahay salaad asaxday oo la galay way burtay weligaa ha ku degdegi ilaa aad hesho daliil dhagax la egoo ku dhaqaajiyo adag taa macnaheedu ma aha ha layska gaadadhabto oo ha layska ciyaaro oo takala dhabashada hawlaha inaan fasaxayn salaadda ha la ilaaliyo waynu gaari doonaa xadiidka cabdillahi mascuud uskunuu fi الsalaa ina fi الsalaati la shuغla salaaddu waa hawl gooni ah ruuxa muslimka ayadaa mashquulisa ayadaa ku filan war salaada gudaheeda ku xasila mar haddaad salaad gasho baahi aysan jirin raggiinna iska xaraganoy joojiya mar garku hagaajinayaa mar koofiyaduu kala habaynaya mar qamiisku jagjag ka siirhayaa mar saxarku saa leeyahay mar gacantu toosinaya oo hawshu jiidaya dad noocaasaa jira intaadan salaada soo gelin isoo habeen wixii aad tafi iyo wixii aad khamiis toosin iyo waxaad garfeedhi iyo waxaad koofiye toosin iyo waxaad kuleeti iyo galwis jiidayso maxaad ka dhigtaa intaadan gelin mar haddaad salaada gasho ina fi salaati la shuhla uskunu fi sala salaada lagu xasilo baabutashahudi fi sala balcaawa aynu iskaga joogno in sha allahu